alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiinkaynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa baabun fii man sanna sunnatan xasanatan aw sayi'ah xadiidka boqol iyo sagaal iyo toddobaatan wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal cabdullaahi بن mascuud waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laysa min nafsin tuqtalu dulman ila kana cala bni aadam alawali kiflun min damiha laysa min nafsin nafi ma jirto eh, naftaasoo tuqtalu dulman dulmi loo dilo yacni xaal la dulminaayo la dilo oo madluumatan ay tahay la dilo ilaa kaana cala bni aadam alawal xaal axwaasha ka mida ma jirto ilaa kaana xaaluu ahaaday mooyaane cala bni aadam alawali ina aadamkii horreeyey korkiisa inay ahaato mooyaane kiflun qayb min damihaa dhiiggeeda ka mida bimacnaa naf kastoo dulmi lagu dilo ina aadamkii walaalkii dulmiga ku dilay ee dilka xaqdarrada a bilaabay qayb dembigaa ka mida loo qorayaa iyadoo kan kale ee dulmiga wax ku dilay dembigiisii aan waxba laga dhimayn ka hore maxaa loogu qorayaa li'annahu kaana awala man sanna alqatla wuxuu ahaa kii ugu horreeye jideeye horraanqaada alqatla dilka xaqdarrada ah maadaamuu dadka u bilaabay dilka xaqdarrada ah sababistaa uu sababay daraaddeed ayaa markaa dembigaa looga qorayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xaddiiskan waxaa loo keenay sunnaha markaa xun qofkii jideeya oo wax xun dadka u qaada oo u horseeda oo ama u bilaaba inuu yeelanayo dembigaas sababista ku saabsan inuu yeelanayo oo shayga uu qofku la yimi ee isagu markaa ficlan u baashiray siduu dembi uga helayo ayuu wuxuu sababayna dembi uga imanayaan khayrkana waa saasi leeg khayrka uu isagu sameeyey ajarkiisa waa leeyahay u baashiray khayrka uu sababayna wuxuu ka helayaa ajar buu ka helayaa markaa iyadoo dil xaqdarraa ah aan hore loo samaynin markuu ina aadam walaalkii dilay wuxuu bilaabay dilka xaqdarrada ah marka cid kastoo jidkaa qaadda oo dilka xaqdarrada ah dib ka samaysa ina aadamkaa hore qayb dembiga ka mida u tegays kanna dembigiisii la nuqsaamin maayo waxba laga dhimi maayo kaasina dembi aanu lahayn dhalada lagama saarine sababistu waa ficil ficilladiisii ka mida sababistaa uu sababay daraaddeed buu markaa dembiga ugu imanayaa waxaanay culammadu yidhahdeen almutasabibu kalmubaashir kaa wax sababa wuxuu la mid yahay sida kii baashiray ee sameeyey oo kale ayuu la mid yahay saasay markaa ahlucilmigu qaacide ahaan marka ay yidhaahdaan laakiin xagga damaanka markay noqoto waxaa lagu hormarinayaa ka mubaashirka abaa ah la hormarinayaa oo yacni waxa weeye damaanku isaga ayuu fuulayaa allaahumma ilaa kan sababay inuu dee markaa isagu ku dirqiyo mujbir uu yahay mooyaane marka halkaana waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal qiyaas ahaan waxaa laga qaadanayaa shaygii dembi ah ee dadka loo sababo ama loo horseedo ama loo bilaabo in ciddii bilowday dembi uga tegayo waa xadiidku wuxuu ku saabsan yahay xukun mas'alada daatadeeda ku saabsan iyo xukun kaloo cillada laga qaadanayo cilladu waa maxay liannahu kaana awala man sanna alqatla waxaad halkaa ka garanaysaa maadaama cilladaa loo sheegay yacni mar kastaoo sunno xun in la jideeyo cidi ay bilowdoo jidaysay isaguna saasoo kale inuu yahay min baabi alqiyaas bay noqonaysa marka xukunku wuxuu caam ku noqonayaa bicumuumi alcilla ila xukunkoo khaasa ayaa cilladu caam yeeshaa waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa tahrimu cilladu xukunka waa khasistaa wakhtiyada qaarkood xukunkoo lafdigiisu caam yaha cilladu khaas ka yeelaysa hadday cilladu khaasa noqoto xukunkoo khaas ah bay cilladu caam ka yeelaysa hadday cilladu caamma noqoto yacni markaa saas yadaa weeye marka cid kasta oo markaa xumaan cid u horseedda ama u bilowdaa iyaduna waxay yeelanaysaa dembigaasoo kale yeelanaysa baabka labaatanaad baabun fi dalaalati cala alkhayri waadducaa'i ilaa hudan aw dalaalah waxaynu joognaa baabkii labaatanaad ee kitaabka baabun ay haada kani baabun waa baab baabkaasoo fi dalaalati dalaala dilaala dulaala waa muhallathu daal saddexda xarakaad daalka ku bannaan baabkaasoo kaa'inun fi dalaalati ku saabsan tusinta laystusiyo calaa khayrin khayr laystusiyo iyo waadducaa'i ee ku saabsan yeedhmada laysugu yeedho ilaa hudan hanuun laysugu yeedho aw dalaalatin ama baadi laysugu yeedho qaala tacaala allah waxau yidhi wadcu ilaa rabbik dadka ugu yeedh ilaa rabbika xagga rabbiga ugu yeedh bimacnaa diinka rabbiga iyo towxiidka allaah ugu yeedh wa qaala tacaala allah waxau yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana udcu dadka ugu yeedh ilaa sabiili rabbik rabbigaa waddadiisa dadka ugu yeedh bilxikmati xikmad ugu yeedh ama xaalaad xikmad ku dheehan tahay waalmawcidati alxasanati iyo waano wanaagsan ee ugu yeedh ama xaalaad ku dheehan tahay waana wanaagsan dadka ugu yeedh waddada ilaahay waddada allah ugu yeedh wa qaala tacaala allah waxauu yidhi wa tacaawanuu cala albiri waaltaqwa wa tacaawanuu isu kaalmaysta oo isu kaashada cala albiri khayrka iyo wataqwa taqwada wa qaala tacaala allah waxau yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waltakun ha noqoto minkum mid idinka idinka mida ummatun ummadi yacnii koox kooxdaasoo yadcuuna ila alkhayri dadka ugu yeedhaaya khayrka aayadahan uu sheikhu soo qaatay waxay ku saabsan yihiin dadka in loogu yeedho xaqa iyo waddada ilaahay in loogu yeedho markaa khayrka lagu hanuuniyo hanuunka loogu baaqo lagu waaniyo sida wanaagsan laysu kaashado khayrka ayay ku saabsan yahay aayaadkani ku saabsan yihiin ayay aayaadkani ku saabsan yihiin xadiiska boqolyosiddeetan wa can abi mascuudin cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allaahu canhu qaal abi mascuud oo cuqbata bni camrin ah alansaari oo ansaar ka mid ahaa albadriyi baderna loo nisbeeyey culammadu halkaa way isku khilaafaan horaynu u soo marnay saxaabigan abi mascuud albadri ma beder buu ka qayb galay mise beder kama qayb gelin mashhuur waxa ahoo caan ah kutubulmustalaxna lagu eh, tusaaleeyaa nisbada aan daahirka ku dhisnayn oo inaannu beder ka qayb gelin ceelka beder degay ayaa mashhuuroo caana ah. laakiin masaladaa culammadu iskuma waafaqsanaan eh, culammada qaarkood waxay qabaan inuu beder ka qayb galay waana sida imaamu albukhaari wakhayruhu ay ku dareereen ay mareen weeye xaafid ibnu xajarna akhiiran markii dambe uu arjaxay waxaana bukhaariga ku soo aroortay raawiga wax ka warinaya fii kitaabi almakhaazi inuu odhanaayo wa kaana miman shahida badra waxaanu ahaa ciddii beder ka qayb gashay markuu sheego can abi mascuud ayuu wuxuu odhanayaa wa kaana miman shahida badra sanadkaa mid ka caalisan looma hayo saas aawadeed qowlka arjaxi wuxuu noqonayaa sidaa bukhaariba ku tegey iyo culamo kaleba xaafid ibnu xajarna uu arjaxay fii fatxi ilbaari inuu beder ka qayb galay baa arjaxa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilih man dalla ku kastoo cid tusiiya calaa khayrin khayr cid tusiiya falahu milu ajri faacilih cidda samaysay ajarkeedoo kale ayaa u sugnaaday bimacnaa qofka sameeyey ajarka la siinayo mid la mida isagana loo qorayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa ciddii cid khayr tusisaa inuu ajarka qofka sameeyey khayrkaas inuu la mid noqonayo ajarka ajar la midana helayo marka fadli weyn baa taa ku jira saas aawadeed culammada musanafaadka qortay ama kutubta qoray ee cilmiyo badan nashriyey ee cilmiyadooda ay ku intifaacayaan malaayiinku ku intifaacayaan malaayiinkaasi ajarka looga qoraayo camalfalkay ku camalfaleen cilmigaas mid la mida loo qoraya culammadaasna halkaasna waxaa ka muuqanaysaa fadliga cilmiga wax la midi inaanu jirin haddii markaa niyada iyo ikhlaaska iyo yacni waxaweeye nashriga cilmiga la faafinayaaba hadduu markaa suuro galo ikhlaas iyo niyo wanaagsanna lagu faafiyo yacni markaa wax gaadhaya inaan u jirin ayaa halkaan laga qaadanaya sheekh baa waxaa la soo naqliyaa waa dhintay markuu dhintay baa arday uu waxbaray baa mas'alo fatwooday mas'alo faraa'idka ku saabsan sheikhii baa uu ku riyooday ardaygii baa sheikha ku riyoonaya yacni ninkii sheikh ahaayee dee ninka ictibaarkiisu arday u ahaayee hadda waa sheikh fatwoonaya wuuyi markuu riyo ku arku wuxuu yidhi masaladii caynkaasaad fatwootay ajarkeedi waa ii yimi masaladii sidaas ahaydaad fatwootay ee faraa'idka ku saabsanayd ajarkeedi waa isoo gaadhay buui marka man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili xadiidka boqol iyo koob iyo siddeetan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabicahu man dacaa ku kastoo dadka ugu yeedha ilaa hudan hanuun ugu yeedha kaana lahu waxaa u sugnaanaya min alajri xagga ajarka waxaa uga sugnaanaya mislu ujuuri man ajarrada kii oo kalea u sugnaanaysa tabicahu isaga raacay ya ciddii raacay ee markaa hanuunkaas qaatay ee hanuunkii loogu yeedhay aqbalay ee sidii wanaagga ahaydee la faray la yimi ajarka uu helaayo ajar la mida kii ugu yeedhayna loo qorayaa laa yanqusu daalika min ujuurihim shay'a laa yanqusu daalika kaasi kama nuqsaaminaayo yacnii in ajar la mida isaga loo qorayo kan daaciga ee ugu yeedhay min ujuurihim shay'an shay ajarradooda ka mida kama nuqsaaminayo yacnii kuwa markaa la yimi khayrkii ee ku hanuunay ee la yimi ee aqbalay ajarkoodi iyagana waxba laga dhimi maayo kanna mid la midaa loo qoraya fadliga ilaahay waa waasic waman dacaa ilaa dalaalatin ku kastoo cid ugu yeedha ilaa dalaalatin baadi cid ugu yeedha kaana calayhi korkiisa waxaa ku sugnaanaya min alismi xagga dembiga mislu aasaami man kii dembiyadiisa mid la mida ku sugnaanaysa korkiisa tabicahu isaga raacay oo ku raacay baadidaas laa yanqusu daalika kaasi kama nuqsaaminaayo in markaa dembiyadii mid la mida loo qorayo min aathaamihim shay'a dembiyadoodii ciddii la timi baadidaas ee samaysay ee aqbashay dembiyadoodii waxba lagama nuqsaaminayo in ciddii ugu yeedhay dembi looga qorayaa kama nuqsaaminayso dembiga ciddan samaysayna waxba ka dhimi mayse iyagana dembigoodii oo dhammaystiran baa loo qorayaa kanna sababistuu u sababay ee ugu yeedhay ayaa dembi la mida isagana loo qorayaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey dalaalada xadiiska waa waadix waa cad yahay baabkana waa ku tusinaya masalada uu sheegaayo waadducaa ilaa hudan aw dalaalatin ayaa ku sugan baabka marka ciddii hanuun cid ugu yeedhana ee hanuunka ciddii aqbasho ee raacda ee la timi cajar la midaa loo qorayaa ciddii ugu yeedha ee u sababtay loo qorayaa ciddii baadi cid ugu yeedhaana waa saasi leeg baadidaasi ha ahaato yacni gaalnimo ha ahaato ama ha ahaato fisqi iyo macaasi ha ahaato ama bidca ha ahaato ya hadduu gaalnimo ugu yeedhana dee gaalnimadii baa ku sii biiraysa wuxuu noqonayaa kufri masiid ya oo kufrigu wuxuu u qaybsamaa kufri mujarad iyo kufri masiid buu noqonaya marka waxa weeye dadkii waa sii kala gaalnimo badan yihin gaaladii baa sii kala gaalnimo badan oo sii kala dembi badan dee isku martabo keliya weliba maaha iyagoo ka siman inay ku waarayaan gaaladu ayaa haddana ciqaabta la ciqaabaya dheeraad kale leedahay waa ay kala weyntii saas iyadaa weeye qof haddii loogu yeedho khayr khayrkaasi wuxuu noqon karaa in islaamnimada loogu yeedhay oo isagoo gaal ah islaamnimadii loogu yeedho uu sababtiisa ku islaamo wax alla wuxuu cimrigiisa markaa la yimaado islaamnimadaa uu sababta ruuxa ku islaamay wax alla wuxuu cimrigiisa sameeyo oo khayr ah yaa oo iimaan ah oo ictiqaad ah oo odhaah ah oo ficil ah wax allo wuxuu khayr cumrigiisaa sameeyo kii ugu yeedhay islaamnimadaase u sababay islaamnimada in la mida loo qoraya waa ajrun cadiim bal cidda khalaa'iqdu gacantooda ku islaamaysa ka warran khalaa'iq fara badani cidday gacantooda ku islaamayso waxaad garanaysaa fadliga iyo ajarka ay ka helayaan inu aad weyn cid faasiq ahayd oo fisqi ku sugnayd haddii taacada iyo cibaadada loogu yeedho oo uu ruuxa sababtiisa marka uu ku toobad keeno uu noqdo ruux mutiica isaguna marka waxa weeye towbaddaas iyo taacadaasi waxay u sababtay ee uu sababta ruuxa ku sameeyey cimrigiisa in la mida loo qoraya ruux bidcoole ahaa oo sunnada loogu yeedhay oo bidcadii laga soo saaray isaguna yacni waxa weeye khayrka uu sameeye ee sunne iyo ictiqaadkii uu u toobad keenay ee ku sugnaaday markan dambe ee uu baadidii markuu ka soo baxay uu la yimi ee uu caqiideeyey ee uu ku dhaqmay ee dadka ugu yeedhay ee uu nashriyey in la mida isagana loo qoriyay in la mid mida ayaa loo qoriyay yacni markaa saas weeye marka xagga khayrka iyo xagga sharka mid walba qofkii cid ugu yeedhaa wuxuu yeelanayaa ajarka ama dembiga qofka sameeyey oo kale ayuu helayaa xadiidkana markaa macnahaasi waa ku tusinaya xadiidka boqoliyo labiyo siddeetan wa can abilcabaasi sahli bni sacdin asaacidiy radia allaahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abilcabaas saxaabada kunyada abilcabaas waa ku yaray ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen laba saxaabi ayaa abilcabaas lagu kuniyeyn jiray mid waa haynaa waa sahl ibnu sacdin asaacidi ka labaadna waa cabdullaahi ibnu cabaas bacdu ahlicilmi baa sheegay labadaas keliya saxaabada cid abilcabbaas lagu kuniyeyn jiray baa jiray wa can abilcabaasi sahli ibni sacdin asaacidiyi radia allaahu canh anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi yowma khaybara maalintii khaybar inuu yidhi la uctiyanna araayata hadan rajulan yaftaxu allaahu calaa yadayh ay wallaahi la uctiyanna siiye oo siiye oo waa siinaya arraayata calanka hadan berri waxaan siin doonaa rajulan nin baan siin doonaa ninkaasoo yaftaxu allaahu calaa yadayh allah ku furaayo khaybar calaa yadayhi labadiisa gacmood uu ku furaayo bimacnaa nasriga yacnii isagoo isagu hoggaaminta markaa leh oo bimacnaa calankaas sidaa uu ilaahay nasriga uu markaa ku arsaaqayo oo yani markaa gacmihiisa uu ku furayo yani fatxigii khaybar uu gacmihiisa ku dhacay ninkaasoo yuxibu allaha wa rasuulah sifo labaad baa ka dhig miyaday bannaan tahay xaalla in laga dhigaa maadaama nakiradu takhsiis qaadatay ninkaasoo yuxibu allaaha ninkaasoo allah jecel wa rasuulahu rasuulkiisana sala allahu alayh wasalam jecel wa yuxibuhu allahu wa rasuuluh allah iyo rasuulkiisuna jecel yihiin fabaata annaasu dadku waxay baryeenoo habeenkaa ahaadeen bay tuudadu u ahaanshaha habeenkii yaa maxaa ku barideen waa talayaha fabaata annaasu dadku waxay baryeen bimacnaa ahaadeen yaduukuuna qaar dabbaasho oo faalleeyo bay ahaayeen laylatahum habeenkoodaas ayuhum yuctaaha kooda la siinaayo bay habeenkaa faallaynayeen oo ka hadlayeen ama ayuhum koodeebaa yuctaaha la siinayaa istifhaamiyo loo fasiro ama mawsuulo loo fasiro ayuhum kooda yucdaaha la siinaayo falammaa asbaxa annaasu markay dadku waa beristeen hadow way soo kallaheen calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bay ku soo kallaheen hadow waa lammaada jawaabteedii weeyi waxaanay qaadataa lammaadu labada ficil ee marka ay qaadanayso ee marka waxaway midi jawaabta noqonayo labadaba inay maadi noqdaan hadow calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxay soo kalleen kulluhum yarjuu kulluhum dhammaantood yarjuu wuxuu rajaynaya an yuctaaha in la siiyo ayuu rajaynayey dhammaan mid walba wuxuu rajaynayey in la siiyo kaannahu in la yidhi maxay u soo kalleen markaasaa kulluhum yarjuu an yuctaaha isti'naaf bayaani faqaala wuxu uhi ayna caliyu bnu abi aalib xagguu joogaa caliyu bnu abi aalib faqiila waxaa lagu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow huwa yashtaki caynayh wuxuu ka cabanayay labadiisa indhood buu ka cabanayay oo bimacnaa indhaha ayaa waxa kaga dhacay daaf daaf baa kaga dhacay indhaha ama bakooro kolba sidaad u taqaan qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa arsiluu ilayhi cid u dira cid u dira fa utiya bihi waa la keenay iyadoo la hagayo ayaa la keenay fabasaqa waa ku tufay rasuulullaahi rasuulkii ilaahay fii caynayhi labadiisii indhood labadii indhood ee cali ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tufay ruqya ayuu ku tufay wa dacaa lahu waa u duceeyey fa bara'a waa bogsaday fa bara'a waa bogsaday waa caafimaaday biririx buu yidhi xataa ka'an lam yakun bihi wajacun waxaad mooddaa inaan xanuunba ku sugnayn baad mooddaa indhuhu kuwii xanuunsanayeyba uma ekaba raadadkii xataa xanuunku kama muuqdaan kaan lam yakun bihi wajacun fa actaahu nebigu wuxuu siiyey calayhi salaatu wasalaam cali wuxuu siiyey damiirka haadu cali buu u noqonayaa alraayata calankii ayuu siiyey fa qaala wuxuu yidhi cali radia allaahu canhu yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow uqaatiluhum xataa yakunuu milana waa min baabi xadfi hamsati alistifhaam ay a uqaatiluhum ma la dagaalamaa xataa yakuunuu ilaa ay noqdaan milanaa qaar annaga nala mida ilaa ay noqdaan oo muslimiin noqdaan ma la dagaalanaa ilaa ay annaga nala mid noqdaan oo muslimiin noqdaan ma la dagaalama fa qaala nabigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam unfud ku fulo bimacnaa ku soco calaa rislika deganaanshahaaga ku soco deganaanshahaaga ku soco calaa rislika waa deganaanshahaaga xataa tanzila ilaa aad ka degayso bisaaxatihim ilaa aad agtooda ka degayso bannaanka u dhow ilaa aad ka degayso sidaa deganaanshahaagaa ku soco suma adcuhum dabeedna ugu yeedh ilalislaami islaamnimada ugu yeedh wa akhbirhum uga warran bimaa yajibu calayhim waxa ku waajibkaa uga warranoo min xaqi illaahi tacaala fiih xaqa ilaahay ah oo fiiha ay filislaami islaamnimada yacni markaa kaga waajibaya islaamnimada kaga waajibaya fawallaahi allah baan ku dhaartay la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan inuu ilaahay ku hanuuniyo sababtaada nin qura la'an ay la hidaayatullaahi mubtadihii bay gashay yacnii almasdar mu'awal baa noqonaya mubtadihi la'an yahdiya allaahu ay la hidaayatullaahi hanuuninta ilaahay bika adiga sababtaada uu ku hanuuniyo rajulan nin uu ku hanuuniyo waaxidan qura nin keliya sababtaada inuu allah ku hanuuniyo khayrun laka khabarkii waa kaa khayrun laka waxay kaaga wanaagsan tahay min xumri nacam yacnii geela kiisa cascas bay kaaga wanaagsan tahay oo kaaga khayr badantay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay xadiiska bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey qawluhu hadalkiisa uu yaduukuuna ay yakhuuduuna waa dabbaalanayeen wayataxadasuuna waa sheekaynayeen yaduukuuna waxay la macno tahay yacnii hadalkay dabbaalanayeen wayataxadasuuna waa sheekaynayeen oo waa faallaynayeen qawluhu rislika bikasri raa'i wuxuu ku sugan yahay ra'da hoosdhiggeeda wa bifatxihaa iyo kordhiggeeda labaduba bannaan luqataani waa laba luqo weeye humaa luqataan waalkasru afsax in la hoos dhigaana fasaaxo badan mar haddii la yidhaha kasrigaa fasaaxo badan waxaad garanaysaa fatxada lafteedu inay fasiix tahay oo yacni afsax waa tafdiil ismu tafdiil weeyi ismu tafdiilkana waxaa loo isticmaalaa asaalatan laba shay oo waxa lagu kala fadilaayo ka siman ha yeeshee dheeraad ku kala leh marka marka la yidhi waxa weeye waxaa fasaaxo badan kasrada waxaad garanaysaa ta kalena waa fasiixe laakiin tanuunbaa ka sii fasaaxo badan ayaa loo jeeda nusakha qaarkood ziyaaday ku darayaan qaalahu ljawhariyu jawhari baa sidaa yidhi inuu kasrigu fasaaxo badan yahay eh, laakiin fatxaduna bannaantay ay itta'id fiihi kamaa yuqaalu calaa hiinatika macnuhu wuxuu u dhacayaa buu yidhi markaa yacni degganow oo tu'adadu waa degganaanshaha weeye itta'id fiihi degganow kamaa yuqaalu sida lagu yidhaahdo calaa hiinatika yacni markaa degganaanshahaga ku sugnow sida loo yidhaahdo waa isla macnihii weeye waa sii fasireen xadiiskan hore waxaynu soo aragnay matnigiisa isagoo min xadiisi abi hurayra abaynu soo aragnay walow markaa siyaadahaba kala yeeshabe xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii khaybar qoladii reer khaybar lagu duulay inuu yidhi berri waxaan siin doonaa calanka nin ilaahay ku furayo gacmihiisa uu ku furayo khaybar laba bushaaruu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo ballanqaad bushaaro waxay tahay fatxigu inuu dhici doono oo khaybar la furan doono waa bushaaro waana bushaaro caam ah bushaaro labaadna waa bushaaro khaas ah oo waa in shakhsiga calanka loo dhiibi doonaa uu yahay mid allah iyo rasuulkiisana jecel allah iyo rasuulkiisuna jecel yihiin taasina waa bushaaro khaas ah oo shakhsiga calanka loo dhiibaayo bushaara diiniya loogu bushaaraynayo waa bushaaro khaasa ah shayga saddexaad ee xadiisku sheegay waxa weeyaan waa ballanqaad nebigu calayhi salaatu wasalaam u ballanqaaday inuu nin calanka u dhiibaayo sifadiisu sidaa tahay marka saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam arrinka diiniga ah baa aad yo aad ugu weynaa bushaaradii fatxigaba waxay kaga mashquuleen bushaaradan diiniga ah oo ku saabsan yuxibu allaha wa rasuulahu wa yuxibuhu allahu wa rasuuluh markaasaa mid waliba wuxuu jeclaystay in isaga loo dhiibo wuxuu jeclaysanayaana madaxnimo doon ma aha wuxuu u jeclaysanayaan waxay ahayd waa bushaaradaa diiniga iyo manqabadaas inay u sugnaatay doonayeen oo uu noqdo kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam fadiilada u sheegay baatuu yidhi cumar bnu khataab maa axbabtu alimaarata ilaa yowmaidin waynu soo marree weligay anigu madaxnimo ma jeclaan maalintaa mooyaane maalintaana wuxuu u jeclaaday waa arrinka diiniga ku sugan daraaddeed buu u jeclaaday fa baata annaasu yaduukuuna leylatahum ayuhum yuctaaha waxaa laga qaadanayaa ijtihaadka masaa'isha laga ijtihaadaayo oo shay aan mansuus ahayn inay dhici karto in la faalleeyo laga ijtihaado ayaa laga qaadanaya waayo nebigu kuma inkirinoo ma odhan mar haddaanan sheegin maxaa marka waxbay uga hadasheen bes intaan idhi maad tidhaahdaan marka ijtihaadku waa jiraa yacnii adillana waa leeyihi ida xakma alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun markay waa bariisteen nebigay ku soo kallaheen iyadoo mid waliba rajaynaayo quudarraynaayo ama damaaciyaayo in isaga la siiyo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cali oo aan goobtaba joogin buu yidhi ayna caliyu bnu abi aalib culamada qaarkood waxay dhahen waxaa laga qaadanaya qadarka iyo sugista la sugaayo ayaa laga qaadanaya waayo cid ku dadaashay oo doonaysay oo u hanqaltaagaysay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu isaga u dhiibo doonaysay ya oo hore ka soo xaadirtayna looma dhiibin cid iska maqnaydna ya waa lala doonay waana loo dhiibin marka shay waliba wuxuu ku dhacayaa qadar waxaa lagu yidhi wuxuu ka cabanaya labada indhood bimacnaa indhaha ayaa bakoora kaga dhacday ama daaf kaga dhacay fa arsiluu ilayhi iyo fa arsaluu ilayhi labada mid walba waa loo xarakeeya cid bay u direen iyo fa arsiluu ilayhi cid u dira iyo fa arsaluu ilayhi cid bay u direen markay cid u dirayaanna dee amar rasuulunbay ugu direen markaasaa cali la keena nebigu calayhi salaatu wasalaam indhahana ruqyi ugu tufay waana u duceeyey isla markiiba birrix buu yidhi kii indhuhu xanuunayeenba inaanu isaga ahayn baad mooddaa aan waxbaba kaga dhicin cali bnu abi taalib waxaa laga sheegay maalintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu indhahayga yacnii ku tufay iina duceeyey laga soo bilaabo kadib indhahana waxba igagama dhicin madax wareerna xataa ima haleelin buuli taasna waxaa laga qaadanayaa towxiidka ilaahay waa laga qaadanayaa waayo nebigu anaa bogsiiyey ma odhan waddacaa lahu allah buu tuugayaa baryaya ya ka wax bogsiyaa waa allah marka tawxiidkii daliil buu u yahay wuxuu kaloo daliil u yahay yacni ashhadu an laa ilaaha ila allahu maadaama uu daliil u yahay wa ashhadu anna muxammadan rasuulullahna daliil buu u yaho dee nebigu calayhi salaatu wasalaam ducaduu u duceeyey markiiba mustajaabay noqotay isla markiibuu biririx yidhi ta kale xadiiska waxaa ku sugan shay kaloo ka markhaati kacaya wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah caddaynaya oo muxuu yahay arrin mustaqbaliyo haybiyu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo calanka ninkuu u dhiibayaa inuu yahay nin allah iyo rasuulkiisana jecel allah iyo rasuulkiisuna jecel yahay taana hayb weeyi waa midda labaadee wuxuu kaloo sheegay fatxigu fatxu khaybar in gacantiisa ay ku dhacayso sidii bayna u dhacday taasna waxay ka mid tahay min dalaa'ili waxyaalaha caddaynaya yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa caddaynaya min dalaa'ili nubuwati weeye calankii nebigu wuxuu u dhiibay cali buu u dhiibay cali dabeed wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi ma waxaan la dagaalamaa ilaa ay muslimiin noqonayaan oo annagoo kale noqonayaan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam degganaanshahagaa ku soco ilaa agtooda ka degayso dabeedna waxaad ugu yeedhaa islaamnimada waxaa laga qaadanayaa cid hore islaamnimada loogu yeedhay yaa oo islaamnimadii hore u diiday haddana marka dambe lagu duulaye lala dagaalamayo in mar labaad loo yeedhaa inay sunno tahay dacwada hore waa waajib dacwada dambe waxay noqonaysaa haddii hore loogu yeedhay sunnay noqonaysa bimacnaa cidaan marka waxa weeye diinkaba hore loogu yeedhin horena aan u maqlin in dagaal la yskaga bilaabaa ma bannaana nebiguna calayhi salaatu wasalaam dagaal iskagama bilaabi jirin yaa wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula waatu allah yidhi cidna ma cadaabno ilaa aanu rasuul soo dirno waatuu nebiga calayhi salaatu wasalaam cid kastuu la dagaalamaayo lama dagaalami jirin ilaa uu yeedho maa qaatala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam qawman qatu ila dacaahum sida xadiiska imaam axmed soo wariyey uu sheegaayo rasuulku sala allahu alayh wasalam weligii cid lama diriirinoo lama dagaalamin ilaa uu u yeedho lama diriirin markuu u yeedho ee ay diidaan dabadeed buu la dagaalami jiray xadiiskaasina waa saxiix calaa sharti shaykhayn sida sheekh albaani iyo culamo kaleba sheegeen saas aawadee xadiiska kale saxiixaynka ku soo arooray ee tilmaamaya anna rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam agaara calaa bani lmustaliqi wa hum gaaruuna yasquuna mawaashiyahum in nabigu calayhi salaatu wasalaam reer banilmustaliq inuu weeraray iyaga oo khafle iyo moogganaan ku suganoo xoolahooda iska waraabsanaya waxay culammadu yidhaahdeen dee in marka lagu soo duulayay khafle kaga sugnaayeene islaamnimada in loogu yeedhay way jirtay oo islaamnimada horey u diideen yeedhitaan la'aan aan loo yeedhin inuu nebigu kula dagaalamay loogama jeedo waayo dee waxaynu haysannaa xadiiska kaleo tilmaamaya maa qaatala rasuululahi llahi sala allahu aleyh wasalam qawman qatu xataa dacaahum xadiiskaasi waxa weeyaan mucaasiriinta qaarkood buu ishkaal geliyey ya markaasaa dabeedna marka waxa weeye qaarkood ay yidhaahdeen xadiiskan oo kale wuxuu ka hor imanayaa dee adilada kaluu ka hor imanayaa markaa sidaas saxiixaanka baa ku sugnaadee yacnii in markaa sidaa nebigu sameeyey cidaan war qabin oo aan loo yeedhin oo aan waxba loo sheegin inuu la dagaalamo dee ma dhici karto ma dhici karto marka macno uu xaadiista kale ku waafaqaya inay ku tawjiihiyaan oo tawjiiha culammada aqbalaanna may samayne waxay yidhaahdeen xadiiskaasoo kale waxa weeye yacni markaa sax ma noqonayo lamana aqbalayo dee qofku marka waxa weeye inuu marka ra'yigiisa ku radiyo nusuusta ma ahee waa in tawjiiha wixii ka ishkaal gala waa inuu u noqdaa culammada raasikhiinta ahi macaanidii ku fasireen ee nusuusta ku kulmiyeen xadiiskan kale markaad aragtiyo xadiiskan waxaa kuu soo baxaysa dacwadu way dhacday horaa loogu yeedhay ciddii hore loogu yeedhay ee diidday marka lagu duulo in mar labaad loo yeedhaa waajib maahae waa sunne sunno inay tahayna xadiiskanna waa laga qaadanayaa inaynay waajib ahaynna xadiiskaa kalaa laga qaadanaya oo qaara calaa bani wahum qaaruuna waxaa laga qaadanayaa mar labaad in loo yeedhaa inaynay waajib ahayn qabla alqitaal mar labaad in loo yeedhaa iyadoo hore loogu yeedhay qabla alqitaal inay sunno noqonayso markaa labaad laakiin waajib aynay ahayn baa adiladu markaa ku kulmaysa mawdicu shaahid xadiiska waxaa loo keenay baabka la an yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam dadka qaar waxay yidhaahdaan min xumri nicam bay yidhaahdaan waana qalad nicam ma ahee nuunku waa kor dhigan yahay jamcu nicma ma aha waa nacam waa nicmoolaydii khaas ahaan waxaa loo jeedaa geelii nuunku waa kor dhigan yahay xumrina waa jamcu axmar aswadu suudun axmaru xumrun saasoo kale marka ilaahay sababtaada inuu ku hanuuniyo nin qura yacnii qof quraa loo jeedaa qof dumaroo qurana waa la mide waxay kaaga khayr badan tahay geela kiisa cascas carabtu aad iyo aad bay geela u jeclaayeen waagaas marka waxay xoolaha ugu jeclaayeen ayaa waxaa loo tilmaamay inay uga khayr badan tahay shakhsi quroo sababtaada ku hanuuna ya waxaana sidan loo sheegay waa litaqriib fahamka laynoogu soo dhowaynayo wa ilaa fadarratun fi alaakhira khayrun min addunya biasriha taqriib fahamka lagu soo dhowaynayo weeyi ee darro yar wax yar oo aakhiro markaysaa qofka ka anfacaya oo camal aakhiro ah oo camal wanaagsan ah baa adduunyadoo dhanba ka khayr badan laakiin fahamkaa laynoogu soo dhowaynaya waa liltaqriib ila alafhaam weeyi xadiidka boqolyosaddexiyosiddeetanwa can anasin radia allaahu canhu ana fatan min aslama qaala yaa rasuula allah anas wuxuu sheegay anna fatan in wiil min aslam qabiilka ama jilibka aslam la yidhaahdo ka midii waa jilibadii ansaarta jilib ka mida qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahayow innii uriidu alghaswa anigu waxaan doonayaa duullaanka jihaadka abaan doonayaa walaysa macii maa atajahazu bihi aniga la jirkayga ma ahaanin maa atajahazu bihi waxaan ku diyaargaroobana ma haysto ya yacnii qalabadii dagaalka iyo diricyadii iyo seefihii iyo warmihii iyo yacni wixii marka waxa weeye aan ku diyaargaroobi lahaa ma haysto iyo sahaydii aan qaadan lahaa qaala nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iiti fulaanan i'ti odhan maysid laba hamse la yskuma reebo ya waa waajib waajibulibdaal oo carabtu waxay jecel yihiin takfiifka la fudaydiyay jecel yihiinoo hamsadu waa xaraf haqiil oo aad u culus saas aawoodee laba hamse in laysku reebaa waxay yidhaaheen yashbahu tahawuc matag bay shabbahaysaa i markaad tidhaahdo kaannahu inuu qofku matagayo saas aaweed mamnuuc weeye xarfimad baa loo beddelaa ya qur'aankana waa inaad iska ilaalisaa inaad akhrido iituunii bikitaabin min qabli haada i'tuunii ha odhan haddaad ka bilowdo hamsada hamsada reeban waxaad akhrin kartaa xarafka ka horeeya hamsada ee aan hamsada ahayn haddaad ku dhufato markaasaad akhrin kartaa laakiin laba hamso layskuma reebi karo laa fi lqur'aan walaa fi alcarabiya qur'aanna in la ysku reebaa laxnay noqonaysaa laxni laxni bay noqonaysaa carabigana waa saas ile waa laxni wamaddan ibdil haani alhamzayni min kilmatin yaskun ka aasir wa'tamin marka waa waajib libdaal laakiin markaad xidhiidhiso waad akhrinaysaa hamsa qaala'ti bay noqonaysaa qaala'ti laamkaa hore markaad ku dhufanaysa waa caadi hamsadaa reebaysa laakiin haddii kale waxa weeye iiti fulaanan ya reebban baad akhrinaysa hebel u tag baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innahu qad kaana tajahaza fa marid fa innahu hebelkaasi qad kaana xaqiiqee wuxuu ahaa tajahaza mid diyaargaroobo fa marida waa bukooday waa xanuunsaday markaa ka soo qaado wuxuu ku diyaargaroobay fa ataahu ninkii baa u tegay ninkii xanuunsanayo fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay yuqri'uka asalaam yuqri'uka asalaam salaam buu kugu akhrinayey waa ku soo salaamayey nebigu calayhi salaatu wasalaam wa yaquulu waxaanu odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam yuqri'ukay ku cadfan tahay actini aladii tajahasta bihi isii kii aad ku diyaargarowday bimacnaa aniga markaa inuu inaad siiso ayuu amray lafdigii ma soo naqline macnihii buu sheegaya macnihii ayuu sheegaya oo actihi aladii tajahasta bihi halkuu odhan lahaa buu ihi actinii acdinii si alladii kii tajahasta bihi aad ku diyaargarowday yacnii hubkiiyo waxaad diyaarsatay ee aad seedday ee jihaadka aad ku raacdid ee xanuunku markaa kaa xabisay yacni markaa isii qaala wuxuu idhi ninkii yaa fulaanatu heblaayooy wuxuu la hadlayaa ooridiisii sawjadiisii buu la hadlayaa actiihi sii buu yidhi alladii kii tajahastu bihi aan ku diyaargaroobay ee aan diyaarsaday sii walaa taxbisii minhu shay'a wax ka mida ha la hadhin yaa haba yaraada waxaa siiya fa wallaahi allah baan ku dhaartay laa taxbisii minhu shay-an kama xabistida uma diidid shay ka mida kama reebtid oo fa yubaaraka laki fiihi oo dabeedna lagu barakeeyo haa minhubu buu ii qoray waa isla halkii weyn canhu laa taxbisii canhu baa nusakha qaarkood qorayaan waa isla halkii weyn laa taxbisii canhu kama xabisaysid xaggiisa shayan waxba ama laa taxbisii minhu shayan wax ka mida kama reebaysidoo kama xabisaysidoo fa yubaaraka laki fiihi oo dabeedna lagu barakeeyo bimacnaa intaad shay ka mida ka reebto in lagu barakeeya ma dhacaysa buu lihi rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey munaasabada baabkan ay ka khusaysaa waa xaggee yacnii baabkii waxaa ku jiray in khayr cid la tusiyo ama in hanuun ama baadi cid loogu yeedho xadiiskanna waxaa ku jira nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ninkan tusiiyey ciduu ka soo qaato marka waxa weeye wuxuu ku dagaalgeli lahaa oo ku jihaadi lahaa marka dee jihaadka uu la imanayo waxa uga tegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ajar nebiga dee camalka waxa ummaddu samayso dhan baa dee wax la mida loo qoraya maadaama ummal islaamiya muslimiin oo dhan isagu khayrka u tusiiyey cadadka muslimiintu ay yihiin ilaa markii nebiga la soo diray laga soo bilaabo ilaa laga gaadho yowmu alqiyaama laga gaadho waxallo waxa islaamaya iyo waxay khayr samaynayaan cumrigoodoo dhan nebigana in la mida loo qoraya dadka qaarkood waxay sameeyaan inay marka waxa weeye faatixooyin nebiga u akhriyaan ya yacani nebiga inaad faatixa u akhrido aad tidhaahdo marka waxa ilahu ka sawaabi dee xaaje uma qabo waayo camalkaad cumrigaagaba samaynayse khayra ee iimaan ah ee dikri ah ee salaada ah, ee zaka ah wax kastoo khayra ood cimrigaaga la timaado nebiga in la mida loo qoraya waayo khayrkani xaggu kaaga yimi soo nabi maxamed sababtiisa maaha muslimiinta ayaa khayrka tusay soo nabi maxamed maaha calayhi salaatu wasalaam marka wax allo waxa muslimiintu khayr ay samaynayaan cumrigoodoo dhan nabigana in la mida loo qoraya man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilihi waa inaga soo aragnay waxaa kaleoo xadiiska ku sugan oo munaasaba baabka ay kula leedahay ninkan waxa weeye marka saxaabigan xanuunsaday ee markii hore ku tala galay inuu jihaado qalabkii uu ku dagaalami lahaa iyo wuxuu ku diyaargaroobay maadaama uu ninkan siiyey dee nooc sababisaa jirta man jahaza khaaziyan faqad ghaza waa kii xadiiska ku soo arooray ninkii waxa weeye diyaariya nin duulaya oo soo jihaadaya isaguna waa jihaaday oo fadligii ajarkii jihaadkuu yeelanaya fadligii ajarkii jihaadka ayuu yeelanaya marka yacni waxa weeye jihaadkii inuu saa uga qaybgelayo ayaa ka imanaysa waxaa kaloo jirta cudurdaarku maadaamuu xabiso niyadu dhammaystirantay lafteedu ajarkii jihaadka halkaana waa ka helayaa marka laba goor buu ajarkii jihaadka helayaa mar wuxuu ku helayaa niyadii inay ti baabulikhlaas ku soo marray ina bilmadiinati la aqwaaman yacni marka madiine waxaa ku sugan dad baa ku sugan rag baa ku sugan meel kastaa marteen iyo to kastaa goyseenba yani marka waxa ilaa kaanuu macakum la jirkiinnay ahaayeen idinka idin weheliyeen yacni xagga marka waxaan yani niyada maadaamay dhammaystiran tahay waxay la mid yihiin sidii qaar markaa jihaaday oo duulay oo jihaadkii u baxay oo kaley la mid yihiin marka ninkanna waxa weeye laba goor buu jihaadkii helayaa mar wuxuu ku helayaa niyadii oo dhammaystirnayd oo cudurdaar ku xabisay mar labaadna wuxuu ku helayaa diyaarinta uu ninkan diyaariyey oo wuxuu ku dagaalgeli lahaa yani marka uu siiyey ayuu markaa labaadna ku helayaa marka labaadna ku helaya taasna waxaa laga qaadanaya fadliga ilaahay inuu waasic yahay ayaa laga qaadanaya baabka koob iyo labaatanaad baabun fi tacaawuni cala albiri waltaqwa wuxuu u baab yahay kaashiga laysu kaashado oo laysu kaalmaysto cala albiri khayrkii wataqwa taqwada laysu kaashado qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa wa tacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri khayrka iyo wataqwa taqwada isu kaalmaysta waa amar wa qaala tacaala allah waxau yidhi waalcasri casarkaan ku dhaartay ama salaadda casar baan ku dhaartay ama wakhtiga casarka ayaan ku dhaartay labadaba waa lagu fasiray dahrigana waa lagu fasiray in wakhtigoo dhan ba looga jeedo ina alinsaana lafii khusr ina alinsaana aadamigu aadami oo dhammi la fii khusrin khasaaruu ku sugan yahay waa cumuum asha ku jirtaa waxay tahay istiqraaqiya asha istiqraaqiyadana waxa u calaamada meesha haddii kulli lagu beddeli lahaa macnuhu sax buu noqon lahaa kulla insaanin haddii la odhan lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa saxiix marka asha waa istiqraaqiya ina alinsaana aadami oo dhammi la fii khusrin khasaaruu ku sugan yahay oo ku dhex jiraa ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camalada wanwanaagsan sameeyey mooyaane wa tawaasaw isu dardaarmay bilxaqi xaq isu dardaarmay wa tawaasaw isu dardaarmay bisabri sabirka isu dardaarmay afartaa arrin ciddii la timaadda mooyaane cid khasaaraha ka baxaysaa ma jirto khasaaraha waxaa laga baxayaa afartaa khaslo aliimaan iyo alcamal asaalix inuu marka hore iimaan la yimaado mar labaadka camal wanaagsan inuu la yimaado intaa markuu la yimaado wuxuu noqonayaa saalixun linafsihi naftiisa inuu u wanaagsan yahay wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri xaqa inay isu dardaarmayaan sabirkana isu dardaarmayaan taana wuxuu noqonayaa muslixan lihayrih dadka kalena mid hagaajinaya oo islaaxinaya ayuu noqonaya marka cidda intaa la timaado mooyaane cidda kale oo dhammi waxay ku sugan yihiin khasaaray ku dhex jiraan oo ku sugan yihiin qaala alimaamu shaaficiyu raximahu allaahu kalaaman macnaa alimaamu shaafici waxa uu yidhi hadal macnihiisu yahay ina annaasa aw akarahum fii ghaflatin ina annaasa dadku aw akarahum ama badankoodu fii kaflatin moogganaan bay ku sugan yihiin can tadabburi hadihi suura suuraddan inay ku tadabburaan oo u fiirsadaan waxay kaga sugan yihiin moogganaan waa ka mooggan yihin cibaarada imaamu shaafici ee sheekhu wuxuu tilmaamay inuu macnaha ku soo naqlinaayo culamo kalena si kaley u soo noqliyeen low tadabbara annaasu hadihi suurata lawasicathum ibnu kasiirku naxwi haadaa buu usoo noqlinaya tafsiirkiisa inuu imaamu shaafici yidhi ee dadku hadday ku tadabburi lahaayeen oo u fiirsan lahaayeen suuraddan way deeqi lahayd oo waxa weeye way deeqi lahayd asheekh maxamed bin cabdilwahaabna wuxuu u soo roray low maa anzala allaahu ila hadihi suura lakafathum haddaanu allah soo dejin lahayn suuraddan mooyaane wax kaleba soo dejin lahayne suuraddanoo qura soo dejin lahaa way ku fillaan lahayd macnaha waxaa looga jeedaa shareecadii oo dhan garashadeeda iyo xalaashii iyo xaaraantii awaamirtii iyo nawaahidii uguma fillaateen laakiin waxay ugu fillaan lahayd wacdi ahaan bay ugu fillaan lahayd wacdi ahaan bay ugu fillaan lahayd baa laga tilmaamaya oo ilaa marka waxa weeye dee tafsiirka oo dhan suuradda mid ay ku sugan maa laakiin mawcido weyn baa ku suran suuradda saas aawadee waxaa la soo wariyaa saxaabada markay kulmaan ay kala tegayaan suuraddan inay akhrin jireen inkastoo xadiidkaa sixadiisa xoogaa la isku khilaafsan sheekh albani waa quweynaya waa taxsiininayaa laakiin culamo kale waa daciifinayaan marka wuxuu sheegayaa asarkaasi markay laba saxaabi kulmaan hadday kala tegayaan waxay sii akhrin jireen suuraddan bay isku akhrin jireen markaasay sidaa ku kala tegi jireen baabku wuxuu ku saabsan yahay in khayrka iyo taqwada laysu kaashado laysu kaalmaysto labada aayadoo sheikhuu soo qaatayna mawduuca waa tilmaamayaan aayadda hore waaba ku caddahay wa tacaawanuu cala albiri waaltaqwaa waxallo wixii khayra in laysu kaashadaa soo gelis hadday tahay yacni masjid dhisaayo hadday tahay yacni dariiqyada dadka loo hagaajinayo hadday tahay cidda qaldan oo marka waxaa la saxayo ama gacantooda la qabanayo cidda dulmiga la imanayso laga qabanayo yacni laga celinayo wanaagoo la farayo xumaantoo la reebayo yacni wax kasta oo khayra oo laysu kaalmaysto ayaa soo gelaysa ayankan waa caam yacni laakiin khayrkii maxdiga ahaa ee khayrnimadiisa aan markaa ku jirin dembi ayay markaa aayaddu daliil u tahy laakiin khayr iyo shar laysku daray in loo deliishado watacaawanu cala albiri waataqwa daliil u noqon mayso aayadda kale ee suuratu alcasri aakhirkeeda ku sugan watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri iyaduna waa shay khayra oo laysu dardaarmayo oo haddii xaqa laysu dardaarmo iyo haddii sabirka laysu dardaarmo waxay soo gelaysaa nooc tacaawuna weeye oo khayrkii laysu kaalmaysanayo yacni saas weeye xadiidka boqoliyo afariyo sideetan can abi cabdiraxmaan zayd bni khaalidin aljuhaniy radia allaahu canhu qaala nabiy llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi nabiga ilaahay man jahaza haaziyan yacnii ku kastoo diyaariya haaziyan mid dagaalamayo jihaadayo duulaya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaadaya faqad haza yacni ghaswadii isaguna waa la yimi bimacnaa ajar ghaswuu yeelanaya kan eh, ficil ahaan u samaynaya iyo kan u sababay waxay noqonayaan isku ajar marka hadduu diyaariyey isaguna waa jihaaday oo waa duulay waman khalafa haaziyan fii ahlihi waman khalafa ku kastoo uga dambeeya haaziyan mid duulay oo jihaaday fii ahlihi ehelkiisii uga sii dambeeyo oo naa'ib uga noqdayo mas-uul bikhayrin khayrna uga dambeeyo khayr ugu sii maamula oo uga sii warhaya oo u ilaaliya oo u xannaaneeya faqad ghazaa isaguna waa duule an nin jihaadu isaguna ka dhigan yahi muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa laba mas'alo mas'alada koowaad waxay ku saabsan tahay ninkii jihaadayey ninka diyaariyey oo wuxuu ku jihaadayey ku caawiyey inuu isaguna ka dhigan yahay inuu jihaadaayo fadligii iyo ajarkii jihaadkaana inuu yeelanayo xadiiskii aynu shalay soo aragnay laftiisana waa innagii ku sheegnay masaladaas xadiiskanna sariix baabu ku yaho waa ku cadiyey waa ku cadiyey sababtuna waxay tahay waa caawinta uu ku caawiyo u sababay inuu jihaado ilaa haddii wuxuu ku jihaado aanu haysan ma jihaadeyni marka maadaamay sidaas tahay ayuu ajarkiisiioo kale yeeshay waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya masalada labaad ruuxii ruux jihaadaya oo duulay ehelkiisii u sii maamula oo uga dambeeya oo u sii xanaaneeya oo ka sii warhaya ee isaguna fadligii jihaad ku yeelanaya waxaa lagu qayday bikhayrin ya khayr haddaanu ugu sii maamulin oo uga sii warhayn oo u xanaanayn ma yeelanayo hadduu xumaan kula kacana dee dembi weyn baabuu yeelanaya sida axaadiis kale waciidkeeda ay ku soo aroortay marka ciddii marka waxa weeye uga sii mas-uul noqota oo usii maamusha oo wanaag ugu sii maamusha oo uga dambaysa isaguna wuxuu yeelanayaa fadligii jihaadkao kale ayuu yeelanaya faqad hazaa marka waxaa laga qaadanaya yani khayrka waxaa laga helaya inay fara badan yihiin xadiiska wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abi saciid waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam bacaa bacsan bacaa waa diray rasuulku sala allahu aleyh wasalam bacan cid buu diray ay mabcuusan waa facli oo mafcuul looga jeedo shakhsi bay noqon kartaa ilaa bani lixyaana qolada bani lixyaan la yidhaahdo jilibkaasuu u diray oo min hudayl qabiilka hudayl ka mid ah waa qabiilkii cabdullahi bn mascuud ka mid ahaa hudali buu ahaa marka laf ka midoo bani lixyaan la yidhaahdo ayuu cid u diray oo fa qaala wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam liyanbacis min kulli rajulayni axaduhuma liyanbacisa ha soo baxsoomo jihaadka ha u soo baxo min kulli rajulayni laba ninoo kastaba oo idinka mida axaduhumaa midkood ha soo baxo ka kalena dee waxa weeye reeraha isku sii maamulo walajru baynahumaa ajarkuna labadooda waa ka dhexeeya oo marka waxa weeye labadii markaa isqaybiyaan oo mid waxa weeye jihaadkii u soo baxaayo oo kaa la qabanqaabiyo oo lagu caawiyo wixii marka waxa weeye uu u baahnaa amaba ay qaybsadaan wuxuu uu markaa u baahnaa ka kalena marka waxa weye ehelkii sii maamulayo ka sii warhaynayo waxay noqonayaan ajarka inay wadaagaan oo ay marka waxaweeye ajarku labadooda ka dhexeeyo sida xadiiska hore baynu kuso aragnay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey tanna waxaa laga qaadanayaa jihaadku markuu fardu kifaaye yahay in la odhan jiray qaarkood ha soo baxaan qaarna ha hadhaan yani jihaadku mar wuxuu noqdaa eh, fardu cayn oo shakhsi walba gaarkiisaa looga rabaa marna waxa weeye waa fardu kifaaya asalkana waa inuu fardu kifaaye yahay laakiin wakhtiyada qaarkood buu noqdaa fardu cayn noqdaa marka markuu fardu kifaaye yahay waxaa la rabaa qaarna inay soo baxaan qaarna hadhaan saasaa la rabaa xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa laba ninoo kastaba mid ha soo baxo ya yacnii labadaana ajarku waa ka dhaxaynaya ka kale dee ehelkiibuu isu sii maamulayaa kaana waa la wada diyaarinaya marka waxaa ku sugan khayrka in laysu kaalmaysanayo ayaa ku sugan xadiidka wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam laqiya rakban birawxaa ibnu cabbaas wuxuu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam laqiya rakban uu la kulmay qolo safar ah buu la kulmay birawxaa meesha rawxaa la yidhaahdo ayuu kula kulmay meesha rawxaa la yidhahdo kula kulmay waa meel madiine iyo maka u dhaxaysa laakiin xagga madiine u dhow xagga madiine u dhow fa qaala wuxuu yidhi man ilqawmu qowmku waa ayo qowmkani waa ayo qaaluu waxay yidhaahdeen almuslimuun muslimiin weeyi fa qaaluu waxay yidhaahdeen man anta adigu kumaa tahay qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waxaan ahay buu yidhi rasuulkii ilaahay fa rafacat ilayhi waxay u kor yeeshay imra'atun qof dumari sabiyan ilmo yar oo sabiyay sare u qaaday oo fa qaalat waxay tidhi alihaada xajun kan ma u sugan yahay xaj yacnii haddii la xajisiiyo xaj ma yeelanaya qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam haa walaki ajrun adigana waxaa kuu sugnaanaya ajar rawaahu muslim muslim baa soo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam qolo safara uu ku soo baxay inuu weydiiyo yidhi maxaa ahaydeen dabeedna ay ku yidhahdeen muslimiin baanu nahay isagana waa weydiiyeeno may garanayn nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna uu isu sheegay wuxuu idhi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baan ahay markaasaa gabadh baa fatwo weydiisay waxay su-aashay ilmo yar oo sabiya ayay waxay tihi ilmahaasi xaj ma yeelanayaan yacani waxaan ogsoonnahay ubadku ama carruurtu intaynay qaangaadh ahayn inay marfuuculqalam yihiin rufica alqalamu can alaaa waxaana ka mid ahaa wa can isabiyi xataa yaxtalim ilmaha sabiga ilaa intuu ka qaangaadhaayo qalinka waa laga koryeela laakiin qalinka laga koryeelay maxaa loo jeedaa ma khayr iyo shar midnaba loo qori maayo miyaa mise waxaa laga tilmaamaya wixii dembiyaan loo qorayn jawaabtu waxay tahay waa ta dambe yacni wixii dembiyaan loo qorayn laakiin wixii ajara waa loo qoraya ajarkii waa yeelanayaaye dembi baanu lahayn marka saas aawadeed baa la amray in ubadka markaa salaada la amro muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin yacnii ubadkiinnu markay gaadhaan toddoba jir salaadda amra markay toban jir gaadhaanna ku garaaca waa kay xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegaya marka ajarkaasi ilmaha in loo qorayo ayaa laga qaadanaya xadiidkan laftiisuna waa ku tusinaya alya xajun qaala nacam xaj baa u sugnaanayaa dee haddaan sawaabkii loo qoraynin xajka u sugnaanaya muxuu noqonayaa ila waajib saaranoo kaga dhacayaa ma jiri haddii la odhan lahaa marka waxa weeye markaa waajibkaa ka dhacaya haddii la odhan lahaa dee waajib saaranoo ka dhacayaa ma jiro ya marka xajka u sugnaanaya in sawaabkiiyo ajarka u sugnaanayaan baa laga qaadanaya war caanbaxaa jiro oo dee soomaalida xaggooda ka caanbaxay oo odhanaya ilmaha yar isaga ajar loo qori maaye waalidkii baa loo qoraya qowlkaasi waa ala sax maaha aha isaga ajarka waa loo qorayaa maajuur waa noqonaya waalidku inuu ajar ku yeelanaya waa shay aakhar waa shay kale maadaama marka waxa weeye dee isagii u sababay ajar buu ka helayaa laakiin ilmihii waa loo qoraya ali haada xajun qaala nacam markaa sawaabkii ajarkii inuu u sugnaanayo ayaa laga qaadanaya ubadka ama sibyaanta aan qaangaadhka ahayn xajka u sugnaanayaa wuxuu noqonayaa xaj sunna'a buu noqonayaa xaj sunna'a ayuu noqonayaayo yacnii ajarkii sunnaha loo qorayaa laakiin xajkii faralka ahaa kagama dhacayo hadhow hadduu qaangaadh noqdo wuxuu ku xajiyana uu helo xajkii faralka ahaa waa laga rabaa markuu qaangaadho waa laga rabaa laakiin tani waa sunne weeye waa sunna ayay noqonaysaa laakiin faralkii islaamku kagama dhacayo marka saas yadaa weeye yacni marka dadka marka aan qaangaar ka ahayn waxa weeye xaj sunna baa u sugnaanaya hadday la xajisiiyo laakiin kii faralkaa kagama dhacayo waxaa la mida ah addoommada addoommada laftooda hadday xajiyaan yacni markaa xajkaasi wuxuu isaga noqonayaa sunne laakiin xajka marka faralka ah markay xor noqdaan dabadeed ay xoroobaan hadday awoodi karaan markaasaa xajkii faralkaa ku waajibayaa ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam shaygii la weydiiyey wax ka ziyaada a ah buu ugu daray oo waxau yidhi haa xaj waa u sugnaanaya walakii ajrun adigana ajar baa kuu sugnaanaya taa dambe lama weydiin laakiin waa ziyaado uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu daray oo dheeraada ugu kordhiyey wey waxaa kaloo laga qaadanayaa mas'alada ruuxa aanu garanayn inuu cidda garanaysa weydiiyo ayaa laga qaadanaya yacni markaa aashana inaan loo shartinayn wakhti marka waxa weeye caalimku uu su-aasha u diyaar yahay oo su'aal u fadhiistay inuu su'aala ka jawaabo keliya inayna ku gaar ahayn oo wakhtiyada qaarkood yacni markaa iyadoo la soconayo yacni markaa su-aasha la isweydiin karo ayaa laga qaadanaya xadiidka boqol iyo toddobiyo siddeetan wa can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alkhazinu almuslimu alamiinu aladii yunfidu maa umira bihi fayucطihi kaamilan muwafaran tayibatan bihi nafsuhu alkhaazinu ka khasnadda haya ama khasnadda furayaasheeda haya ee almuslimu muslimka ah ee alamiinu ammaanada leh ee aaminka ah aladii kaasoo yunfidu fulinaya maa umira bihi wixii la amray fulinaya oo fa yuctiihi siinaya kaamilan xaalay dhammaystiran tahay muwafaran yacnii la dhammaystiray waa macnihii unbaa la sii adkaynaya muwafaran ay mukamalan bay la macno tahay ya marka waxa weeye kaamilan iyo mukamalanna dee waxay noqonayaan isla macno inay ku dhacayaan oo fa yuctiihi siinaya kaamilan isagoo dhammaystiran oo muwafaran la dhammaystiro oo tayibatan bihi nafsuhu naftiisu ay ku markaasan tahay niyaddiisu ku wanaagsan tahay raalli ku tahay fa u dhiibaya ila aladii kii umira lahu bihi loo amray aniga amaruu ii dabdiyey bee saxda laakiin waa umira sidaa markaa muuqata fa u dhiibayoo siinaya ila aladii kii umira lahu bihi loo amray siinaya hee axadu lmutasadiqayni labada wax sadaqadaysanaya waa mid ka mid ah weeye khabarkii marka wuxuu noqonayaa yani wuxuu noqonayaa axad almutasadiqiin kolley waxaa dhici karta qolyaha marka dabcada inay ishkaal ku samaysay marka waxay u muuqataa alladii inay ku wadaan khabarkii inay noqoto waayo ra'siyataan bay halkaa dhigeen alkhaazin almuslim alamiinu labadii dhibcood bay isdul saareen xagga dambana amaray dabdiyeen marka axadku inuu yahay amara faacilkeedii saasay u wadaan laakiin macnahaasi daahir maaha yacni ka khasnada haya ee muslimkaee aaminka ahi kaas oo fulinaya wixii la amray isagoo dhammaystiranna siinaya ciddii la yidhi sii labada wax sadaqadaystay waa mid ka mida ah. marka waxa weeye maxadu ulfaa'ida wuxuu ku dhacayaa axad almutasadiqayn axadkaas ku dhacay alladiina waxay noqonaysaa sifo kale noqonaysa wejigan kale qudheeda tawjiiha haddii markaas sida kale loo wado waxay noqon lahayd khaasinka muslimka khasnadhayaha muslimka ee aaminka ahi alladii kii weeye yunfidu fulinaya maa umira bihi wixii la amray oo fa yuctiihi siinaya kaamilan xaaluu dhammaystiran yahay oo muwafaran la dhammaystiray oo tayibatan bihi nafsuhu naftiisu ay ku san tahay fayadfacuhu ay fa huwa isagu yadfacuhu waa u dhiibayaa ila aladii kii amara bihi axad almutasadiqayn marka macnihii axad lmutasadiqayn muraadkii looga jeedayna waafaqayn sida kale hadday marka macnuhu sax u noqon lahaa calaa kulli xaal sida saxan waa sida hore waayo waxaa la doonayaa in laynoo faa'iideeyo ruuxan khaasinka ee muslimka ee ammaanada leh ee ilaalinaya ee sidii loo amrayna u fulinaya ciddii layidhi wax sii siinaya iyadoo dhammaystiran niyadiisu ku san tahay aan ka xumayn ciddaa in la siiyo ee raallida ku ah inuu ka dhigan yahay inuu wax sadaqadaystay ya inuu wax sadaqadaystay inuu ka dhigan yahay in laynoo faa'iideeyaa la doonayaa markaa saxdu waxay tahay khabarku inay eh, yani noqonayo axad mutasadiqin aan ku soo celiyay mar kale alkhaazinu khasnadhayaha almuslimu muslimka ah alamiinu aaminku ammaanada leh oo aaminka ah alladii kaasoo wasifo kale yunfidu fulinaya maa umira bihi wixii la amray fulinaya sidaa yeel ciddaa waxaasii yani markaa sidaa u fulinaya oo fa yuctiihi siinaya ciddaa la amray kaamilan xaalay dhammaystiran tahay buu siinaya muwafaran la dhammaystiro la kaamil yeelay waa tawkiid la sii adkaynaye wuxuu siinayaa tayibatan xaalay kusan tahay bihi nafsuhu naftiisu ku san tahay ou ku niyadsan yahay oo qofkan in wax la siiyo aanu ka xumayn ee raalli ku yahay dadka qaarkood baa siday maalka u jecel yihiin wax aanu lahayn haddii la yidhahdo war cidaasi wuu ka xumaanaya xoolihii buu daaddaadinaya wuu muraadilaacaya in la yidhahdo waxaasi bukhligii baa ka fara batayoo marka wuxuu ka xun yahayba in la yidhahdo ciddaa waxaasi dee hadduu caynkaa yahay yacni inuu wax sadaqadaystay lama ajar noqonayo maxaa u shartiya tayibatan biha nafsuhu niyaddiisu waa inay ku santo oo ku raalli yahay oo in wax la siiyo ciddan waa inaanu ka xumayn ya waa inuu ku raalli yahay sadaqaddii ku farxaya fayadfacuhu dabeedna u dhiibaya shaygii la yidhi waxaa eh, lacagtaa ciddaasi ama xoolaha ciddaasi ila aladii kiibuu u dhiibayaa umira lahu bihi loo amray oo la yidhi sii ayuu u dhiibayaa kacaynkaas ahi axadulmutasaddiqayni labada wax sadaqadaystay waa mid ka mid a ah. waxaa loo dabdiyaa axadulmutasaddiqiina iyo axadulmutasaddiqayni haddii axadulmutasaddiqayni la yidhaahdo kii maalka lahaa ee amarka bixiyey waa mutasadiqo waxbuu sadaqadaystay waa la wada garanaya kan kale qudhiisuna wuxuu ka dhigan yahay inuu wax sadaqadaysto labadooduba sadaqad bay la baxeen ila waa ku caawiyey waa kan markii le sadaqadda bixinaya marka waa ku caawiyey marka dee ajarkii waa inuu qayb ka soo galaa muttafaqun calayhi xadiiska waa laisku waafaqsanya buxariiyo muslim baa labadoo soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd alladii yuctii maa umira bihi kaasoo siinaya maa umira bihi wixii la amray inuu siiyo axadulmutasadiqiin wadabaduu almutasadiqayni waxay u xarakeeyeen almutasadiqayni bifatxi ilqaafi qaafka kordhigiis maca kasri nuuni nuunka hoosdhigiisa lala qabo cala tasniyati labanimo laga tilmaamayo oo yaadu ay noqonayso almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha wa cagsihii sidaa lidkeedana waa loo xarakeeyey cala aljamci jamacnimo lagu soconayo ama jamacnimo xaalay ku sugantahay oo almutasaddiqiina la yidhaahdo oo ya'du ay noqonayso almaksuuri maa qablaha almaftuuxi maa bacdaha wa kilaahumaa saxiixun wa kilaahumaa labadooduba mid waloo ka midiba saxiixun waa saxiix almutasaddiqayna iyo almutasaddiqiina kilaa marka laga khabraayo waxaa bannaan waxa laga khabrayo in la ifraadiyo siduu sheikhuba inoogu ifraadiyey saxiix buu yidhi waxaa kaloo bannaan saxiixaani in la yidhahdo laakiin labada waxaa fasaaxo badan in la ifraadiyaa fasaaxo badan kilta aljannatayni aatad ukulaha aatataa lama odhan marka labada weji waxaa afsaxa ifraadka sidii afsaxa ahayd buu sheekhu maray baabka wuxuu ka khuseeyaa xadiidku ruuxaas isagu maalka aan lahayn ee khasnadhayaha ah ee aaminka ah ee sidii la amray uun fulinaya ciddii layidhi wax siina siinaya kuna raalli ah oo aan ka xumayn inuu ka dhigan yahay sidii mid wax sadaqadaystay inuu ka dhigan yaho ajar sadaqa inuu yeelanayo yani wuxuu ku caawiyey nooc khayra oo markuu yidhi waxaa bixi ayuu bixinayaa icaanuu sameeyey dee camal lumaya ma aha ya ilaahay waa ka abaalmarinaya camalka noocaas halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk